waxaan xasuustaa eh, maxaan ku irahda khatara badan ayaa jiray horta maxaan ku irahdaa eh, eh, isnidaamin iyo maxaan ku irahda dhabagal oo iska socda tan igu daran waxay ahayd in ano leego utagay shaqo oo maxaan ku irahdaa dhowr usbuuc meesha ku maqnaa oo maxaan ku irahda markii leega iyo ciidamadii iyo qaabka istraatiijiyada iyo maamulka meesha markaan usoo sameeyey markaan kasoo noqdaan rabay beledoglia inaan haddana xaga saas oo kale ciidamada basekooda wixii inaan xafad ka qabto dabaqada isuga meel yaqbar weyn asado iyo jalad weyn liida leedi yaqbar weyn oo dhaxaysa dabaqal hmm. oo dagaal oo cajiib ah hmm. waxa baabuurkii meesha lagu gubay <laughs> ya maxaan ku irahdaa hadda qisaas maxaan ku irahdaa nimankaas midhasyeena u noqona inaan ka sheekay marhabiya hmm. waxay isku dayeen aniga nolol inay u qabtaan meesha waan ku dhaawacmay dhan kale xafiiskaygii xaruntii gobolka shalambood waxaan filayaa han habeen keliya afar jeer inay weer igu soo qaadeen mm. oo aniga meesha haddana inaan ku dhaawacno haddana soonka soonkiisii ka saddexaad macnaha haddana ramadaan ah kaal eligeeda marka maxaan ku rahdaa halista ah, kale lama sheegi karo haddana fiiri inay shalambood maxaa ku rahdaa buufo meel baabuur iga gubeen mm. ah, haddana maxaan ku rahdaa eh, kowda duurnimo haddana ana u socdo maxaan ku rahdaa lambar konton iyo awdeed dhulkaas maxaan ku rahdaa inaan maxaan ku rahdaa eh, u n-ka kasoo degayo meesha elboorkii lambar konton aan u diyaarina mm. ah, kowda duhurnimo haddana waxay ii galeen meel layidhaha jilalmoog ama lamber lixdan ah, qof walba si u yaqaan saa xilligana marka eh, lama dhigi karo hal iyo labo ismidaamintii tiyaatarkan ku jiray eh, halkaas maxaan ku raha dhaawaca iga soo gaaray runtii eh, waxaan filayaa macnaha laguma soo koobi karo hal iyo labo hmm. waxay marka tusaale ahaan baraw ha ah, sii soco ha ah, waxaa jira maxaan ku rahdaa in ay damceen jidka qoryool inay xoog ku xiraano sida buluburdi iyo jalafsi inay ukala gooy sida buluburdi iyo galbiin inay ukala gooyaan oo buluburdi jowhar inay ukala gooyaan oo kale qoryool iyo inay kala gooyaan marka ama shilambood halkaas maxaan ku idhahdaa waxaa naftayda maxaa ku aan hubiyay shacabkii halkaasna baabuurkayga lagu gubiy aniga saarna daaliga marka eh, hal iyo laba lama dhihi karo macnaha eh, waxaan leeyahay macnaha eh, haddana waa ka noolahay hadda waxaan kaala hadlayaa magaalada baraawi Eh, mm. waxaa laga yaabaa anigoo intaasoo dhib usoo maray inaan voluntary ku shaqeeyo ilaa iyo hadda marka voluntary eh, voluntarynimadaydii eh, iska wuxuu qabsadaydii haddaan ku dhintay waana haddaan ku dhaawacma ku dhaawacmay ama maxaan ku rahdaa limin baan keenaya markan baabuurtaada la gubayo ama dhabaha lagu gelayo ma adiga ayaa taarget ka ahaa oo lagu gaadgaadayay mise weerar guud ayuu ahaa oo amisom ama wafdiga ama kolonyada ku socda maya ku qolayada ani maba sheeginba waxaan sheegaya waa weerar ani khaasig waa wa kuwa qolayada waaba ka badan yahay <laughs> taqriban ilaa afartamiyo kontomiyo waa ka badan yahay kaase mm. laakin kan anaa sheegay kan khaaskiya kan khaaskiya laftigiisa waa half way waxaan sheegaan marka gaadiid la gubayo oo tusaaleaan gaarigeyga oo kale ayaa tilmaantay markaas adiga miyaa saaran oo ka badbaadaya mise waad ka maqan tahayba eh, horta eh, baabuurta maxaa mar alle markii horta waxaan waa iska calaf waaye inta ugu badan waa saarnaa marna markay xabadda bilaabata ninka ugu horreya ka dega aniga waaye oo dagaalka maxaan kula saan u hogaamiyo eh, laakiin inta ugu badan waa saarnaa ilaahay maxaan kuladaa ilama haleeshiin eh, waxaa dhacday maxaan ku dhaha baabuur miini intay la kacday baabuurka samada inuu aaday baabuurka kor jirana anigu kasoo dhacay ya hmm. <laughs> marka taas maa qadar allahu xagga qadriga waaye marka qof joogayo malaha adduunkan marka aniga intaan joogo si birlab inaan shaqeeyo mm. waan ku qasbanaya marka eh, dabcan waxaa igu maqaalo ah in yurubta aad tagtay oo qaas ahaan uu jiro waqti aad caafimaad u aaday germany maxaad nooga sheegi kartaa marka waxyeelada kaasoo gaartay weeradan aad ka dhawaajisay ee al-shabaab xaggooda kaaga yimid eh, runtii nimankan eh, xarakada shabaab oo hadda alqaacida noqday waxaa kamid ah waxyaala badan aa jiray runtii in maxaan ku irahda dhowr xabadood inay ugu jirtay waana eh, isaga soo bixiyay germany oo waxay jirtay maxaan ku dhahdaa dhowr fir kii theaterka iyo kii leego iyo kii shalambood iyo iyo maxaan ku dhahdaa kii eh, maxaan ku dhahdaa eh, lamber lixdan ama jilal moog adugu afartaas dhaawaca ugu darnaa intii kale ska waxay ahaayeen free yar yar si kasta dhaatee maxaan ku yihahdaa un adugu hata germany twitterka waxay kusoo qoreen anigu gacanoo faranka forti jooga ya waxay yidhaahdeen eh, hadduu noogu baxsan karo goofaraa dor los eh, germany isbitaalkuu tagayo waa ognahay magaaladu jooga waa frankfort waxaan ku dilaynaa frankfort hmm. oo dawladda germany hataa intay timid ale security makusina markaas eh, hal security uma baahniya hmm. marka waxaa yidhi waxaan soomaaliya kasoo qori karaan sweden kasoo qori karaan norway kasoo qori karaan hmm. waxaan waxay yihiin malanay marka heer yacni inay aniga target inaan u ahaa taasa caddaynaysa marka camaliyadii iyo qaliinkii aan galay iyo wixii oo dhanba waa ku najaxay waa aniga hadda u shaqaynaya sidii lam yaxsul shay yoom waaxid yani qof aan weligiis waxba ku dhacin oo kale hadda ushaqay jeg aabaan soo suubiyey marka dhinac walba marka hadee waad ujeedaayo maxaan ku rahdaa yurub hadda wafdigii madaxweynaha kamid ahay hadda markaan tagay horyaan kasoo noqday koo gadaal ugu noqonayo madda eygan maba ahanba tan iyo markii aada qabsateen baraaw oo kale tusaale ahaan ma jirin wax taargedyo ah oo aada la kulanteen oo kuwii hore lamid ah may de baraawi laftigeeda dee xusuul laguma amaanay markaan qabanaynin <laughs> maxaan ku radaa lixdan kilomitr oo dagaalan soo dhexsoon waa eh, eh, eri abusheego saan ugu soo galnay wareer malea ku xigtay oo waxaa ku xigay maxaan ku radaa meesha lihi jiray eh, maxaan ku radaa erile roobow waxaa ku bunqab ababaay ambaresa madul baraawi ilaa burcuna habeenkii dagaal lagu qabsaday Hmm. waxaan soo dhex degnay habeenkii anagoo socda intaasoo dhan waxaan ku soconaa hmm. eh, lug alaligeeda habeenkii ayagoo meed caasanayo ayaan soo dhex degnay hmm. asaaxaba mar waxaan ku irahdaa eh, meesha laisku fara saaray eh, baraawo laftigeeda magaalada xogool laamiga kasoo kasoo leexsan tahay toddoba ilaa iyo toban kilomitr macnaha oo kale ay u jirtaa kulli to maxaan ku rahdaa toddoba kilomitr ay u jirtaa laamigaas embaraasi ilaa iyo maxaan ku rahdaa baraawe kadibna meesha siimaka la yihaahdo halkaas dagaal culus aa ka dhacay marka si kastaba haatee maxaan ku ihahdaa eh, <laughs> magaalada markaan qabanay hadda target bay iga dhigteen maxaan ku ihahda hotel colombus hotel la yidhaahdo mm. oo markaas aniga maxaan ku ihahdaa eh, basy ah ay soo weerareen mm. eh, laba usbuuc kadi laba toddoba habeen kadib markaan qabanay magaalada dhawaan waxaa nagu maqaalo ah in sarkaal al-shabaab ay ku dileen aqabtalaal eriyadeeda oo weliba laamiga lasoo dhigay arrintaas see ku dhacda laakiin Eh, sarkaal meana wuxuu ahaa guddoomiyaha eh, maxaan ku yidhahdaa maringubay uu ahaa deegaanka maringubay guddoomiyaheeda uu ahaa ilaah naxariisto xasan dheera lihi jiray habeenkii gurigiisa ku jiray waxay rabeen inay wataan oo nolol ku wataan wuu dagaalama afameshay ku dileen iraala ma wadan miya maya maya maya meesha dareen taasaba ma jirin ciidan xoog laa meesha fadhiya marka iyadoo ciidanka joogo ayaa eh, ciidankii lasoo dhaafay oo saas lagu dilay may magaalada gurigiisa eh, dhowr gurigu lahaa guddoomiyaha gurigi eh, guri kamid a ah gees ku yaalo ahaa mm. kulli taba dee ah qof tiisa qorneed maxaan ku radaa qof celin karna ma jirin mm. eh, ila saacad saata dolaareed saacadiisa meesha ku